alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed wslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirray kitaabkii qawaacidka ahaa baynu ku soo jiray qawaacid alfiqhiya sheekhu waxau yidhi xafidahu llah fii sixati alacmaali bidanni iktafi wa fi lcuquudi nafsa alamri taqtafi lakin ida baana fasaadu danni faabri ilxaqa bila ta'ni mithlu salaati qabla an yaطahara falyucid الصلاة in tadakara sheekhu waxau hi fii sixati alacmaali bidanni iktafi iktafi bay ku tacalluqdaa iktafi ku kaaftoon bidanni male ku kaaftoon fii sixati alacmaali asixitaanka camalladu asaxayaan iktafi fii sixati alacmaali bidanni labada xarafba waxay ku tacalluqayaan iktafi laba xaraf oo lafdi ahaan kala duwan ama lafdi ahaan isku mida laakiin macno ahaan kala duwan caamil keliya waa ku tacalluqi karaan sida culamadu naxwi ay sheegeen iktafi ku kaaftoon fii sixati alacmaali asixitaanka ay camalladu asaxayaan bidanni male haaliba ku kaaftoon danniga waxaa loo jeedaa kii haalibka ahaa wa fi lcuquudi nafsa alamri taqtafi wa taqtafii waad raacaysaa fi lcuquudi caqdiyad iyo mucaamalaadka nafsa alamri xaqiiqadu siday tahay baad raacaysaa ee male ku kaaftoomi maysid haalib ah laakiin ha yeeshee markuu muuqdo malihii inuu faasid yahay ou khata' yahay fa faabri' ilxaqa yacni xaqa beriyeel yacni dimmada beriyeel bilaa ta'anni kaadsiiya la'aan adaan u kaadinin beriyeel yeel dimmadaada oo hore u samee ficilka oo waajibka la kaala milu salaati qabla an yatahara tusaalaheedu waxay ahaatay waa sida salaadda uu ruuxu tukado qabla an yaahara ay qabla an yatatahara intaanu tahaaro qaadanin ka hor uu tukado kale weeye falyucid isalaata salaadda ha soo celiyo in tadakara hadduu xasuusto qaacidada uu halkan sheikhu kaga hadlaya waxay ku saabsan tahay qaacidaday culammadu yidhaahdaan laa cibrata bidanni lbayini khata'uhu wax tixgelinaya wax ka soo qaada malaha malaha ay caddaatay ama ay caddahay inuu gef yahay oo khata yahay malihii gefka ahaa wuxuu noqonayaa midaan waxba laga soo qaadayn cibro ma yeelanay waa la tuuraya waxaanuu sheikhu sheegayaa axkaamta fiqiga waxaa loo qaybiyaa laba qaybood cibaadaat iyo mucaamalaat qayb waa cibaadaat waa sida tahaarada salaada zakada soomka xajka qaybna waa mucaamalaat hadday buyuuca tahay iyo haddii wixii kale ka dambeeya ay tahay mid walba cibaadaadka waxaa la eegayaa danni khaalib ah, oo ruuxu inuu cibaadadii la yimi iyadoo dhammaystiran wuxuu eegayaa siduu malaha u badinayo u eegayaa danni khaalib ah hadduu kula yimi wuu tirsanayaa qallana uma baahna inuu la yimaado waxaana dannigaa khaalibkaa loo eegayaa wixii weji laakiin shaygii aan khilaafkeedu weji lahayn dee danni haaliba markaa lama eegaye aniga siaasaan u badinayay markaa la odhan maayo masale waxaa dhici karta dadka qaarkood in tuma'niinada ay iyagu malahooda u qabaan iyadoo aan xasilloonidii lala iman in salaadu asaxayso isagu saasuu u badinaya u qabaa laakiin taasi wax ka soo qaad ma laho nusuustay khilaafsan tahay irjic fasalli fainaka lam tusalli waatuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam noqo oo tuko maa tukani isagu dannigiisa wuxuu islahaa waa laakiin halkaa dannigii haalibkaa waxba lagama soo qaadin waayo weji ma leh laakiin shaygii weji leh sida khilaafka fuqahadu ay isku khilaafaan ashyaada khilaafkooda ay weji leedahay ee ictibaarka ay leedahay danniga haalibkaa siduu u badinayo ayuu ku camal falaya masalan fuqahadu waxyaalaha isku khilaafaan waxaa ka mid ah madaxa marka la weysaysanayo ma in la wada masaxaa waajib ah mise bacdi ka mida ah la masixi karaa siduu isagu u qabo daniga haalibka ayuu ku camal falayaa sidaasayna ugu ansaxaysaa hadduu u qabay madaxa in la wada masaxaa inaynay waajib ahayn oo bacdi ka mida madaxii uu masaxo waysadiina inuu sidaa ku dhammaystiray uu qabo way u ansaxaysaa kii kale aan u qabin madaxa bacdi in la masaxa inay waajibku intaa yahay aan u qabin ee u qabay in madaxa la wada masaxo salaaddii ka goosan maayo waa ku xidhanaya waayo man saxat salaatuhu linafsihi saxa ligayrihi an ya'tama bih qaacidadu waxay tahay kii naftiisa salaaddu ay u ansaxaysaa in cid kale ku xidhataana waa ansaxaysaa isagana salaaddiisu waa u ansaxday tusaale labaad fuqahadu waxyaalaha isku khilaafeen waxaa ka mid a taabashada dumarka la taabto ee gacantood iyo gacantaadu ay istaabato maalan waysadu ma ku weysadu inay ku jabayso gabadh intuu taabto inuu haddana iska tukadaa mid u bannaan maaha waayo dannigiisu isaga muxuu ahaa inay weysadu jabayso marka dannigiisii si khilaafsan inuu ku camal camalfala waarid noqon mayso laakiin kii aan u qabin taabashada dumarka la taabtaa inay weysada jabinayso iyadoo gacmahoodu ay istaabteen ayuu haddana tukanayaa waxaana la odhanayaa salaaddiisi waa saxiixo waayo dhannigiisa haalibka waa in salaaddu asaxday wahaakada marka waxyaalaha cibaadaadka waxaa laga eegaa cala danni alghaalib ayaa laga eegaa mucaamalaadka laakiin waxaa la eegayaa xaqiiqada ama nafsulamarku siduu yahay nafsulamri waa la yidhaahdaa alwaaqicuna waa la yidhahdaa maalan ruux baa wax iibiyey waxaa cid kaluu ka iibiyey markuu se iibinayay wuxuu u qabay in waxaa hebel leeyahay buu bayca la yidhaahdo ya faduuliga ay soomaalidu sheegaan waa ruux waxaan loo diran samaynaya waana carabi isagoo wax wakaalada iyo idana aan haysanin buu shaygii iska iibinayaa alaabtaadii caynkaas ahaa waa soo iibiyey bayculfuduuli baa la yidhahdaa hadduu dib ka sax gareeyo dee way asaxaysaa laakiin haddii kale ma asaxayso shaygaa markuu iibinayo wuxuu islahaa hebel baa leh sidaasaanu u iibinayay kadib buu wuxuu ogaaday shaygu iibinayay inaan hebelba lahayna isagu lahaa oo milkigiisii tahay baycu ma asaxay mise ma asixin ahlucilmigu waxay yidhahan waa asaxay waayo nafsulaamarku wuxuu yahay yo xaqiiqadu wax mulkigiisaa inuu iibiyey marka shuruuddii baycu waa dhammaystirantah dannigiisi wax ka soo qaad male isagu malihiisa hebel inuu leeyuhu u qabay laakiin xaqiiqadiiyo nafsulamarku waxay tahay inuu isagu leeyahay wax mulkigiisiya buu iibiyey saxa albaycu wa bilcagsi shay buu wuxuu isleeyahay adigaa leh dabeedna waa iibiyey kadib buu wuxuu ogaaday inaanu isagu lahayn dee bayculfuduuli bay noqotayoo hebelkii hadduu saxgareeyana waa asaxaysa haddii kalena asixi mayso marka waxyaalaha cuquuddii waxay ku dhisan yihiin nafsulamarka ama xaqiiqaday ku dhisantay sheekhu wuxuu u tusaaleeyey shakhsi baa wuxuu iibiyey maal uu aabbihii leeyahay siduu isagu dannigiisa iyo malihiisa u qabay kadib baa waxa u caddaaday xoolahaasi inuu ahaa xoolo xoolow isagu leeyihi oo waanu ka warqabina aabbihi waaba dhintayba ama xoolahan wuu ku qaldamaye aabbihi maba lahayna isaga asaalatan ba lahaa waaba nool yahay aabbihi baycu wuxuu noqonayaa saxiix buu noqonaya wuxuu kaloo sheikhu inoo tilmaamay waxyaalihii cibaadaadka ahaa hadduu isagu isagoo si moodaayo u malaynaya uu cibaadadii la yimaado hadhowna khilaafkeedu u caddaado waxay noqonaysaa inuu cibaadadii dib ugu noqdo wuxuu islahaa waa tahaaro qabtaa isagu cindigiisa wuxuu u qabay inuu tahaaro qabo salaaddii markuu tukaday dabadeed mar dambu wuxuu ogaaday inaanu tahaaro qabin oo uu suuligalay oo xaajo gutay oo markaa uu istijooday inaanu dib u weysaysan xaalka caynkaasoo kale a waxaa laodhanaya cibaadadii ku noqo waayo laa cibrata bidanni lbayini khata'uhu male waa ahayd laakiin waa male khata'iisii dib ka caddaaday mar hadduu noqday markaa male khata'iisii caddaaday inuu dimmadiisa beri yeelu noqonayo oo cibaadadii la yimaado wuxuu kaloo sheikhu tusaaleeyey jumhuurkuna qabaan ruux baa wuxuu u qabay inay qorraxdii dhacday maalin ramadaan wax tafriidana lama imanin kadib baa daruur badan baa jirtayoo waxaa caddaatay qorraxdii markaa inaynay wada dhicin daruurtii baa ka faydantay dacalkii qorraxdaa laba arkayba dacalkii qorraxdaabaa la arkay jumhuur ahlicilmi waxay leeyihiin yaqdi waa qallaynaya saasaa jumhuurka culammadu ay leeyihiin wuxuu sheikhu yidhi wakada low aftara daanan guruba shamsi uma tabayana alkhaطأu facalayhi qadaءu dalika alyowmi wa hada madhab الshaaficiyati wاljumhuur wa ama ma rawaahu الbukhaariyu can asmaءa binti abi bakrin radia allahu canhuma qaala aftarna cala cahdi الnabiyi salى اllahu aleyh wasalam yowma haymin uma طalacat الshamsu falaysa fii hada alxadiisi nafyu lqada'i walaa isbaatuhu kama ashaara ilayhi alxaafidu ishkaal halkan soo arooraya ayuu sheikhu doonaya inuu ka jawaabo ishkaalkanna waa ishkaal qawi ah wuxuu yahay xadiidka bukhaari saxiixa ku soo wariyey min xadiisi asmaa ee tilmaamaya inay tidhi wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam ayaannu afurnay ramadaantii maalin daruuri jirto dabeedna qoraxdii baa soo baxday xadiidkaa kuma sugna in qadaagii la sugay iyo in la nafiyey toonna sugis qadaagii la sugay iyo mid la nafiyey toonna kuma jiro sida xaafid xaafidkuba tilmaamay hishaam ibnu curwa oo ruwaaddii xadiidka soo warinaysa ka mida taabicina ahaa ayaa la weydiiye oo la yidhi ka warran qadaaga ma qalleeyeen markaasuu buddun min alqadaa qadaagu waa lagama maarmaan muu soo naqlin laakiin isagu ijtihaadkiisu ku yidhi qadaagu waa lagama maarmaan ahlucilmiga qaarkood waxay deliishadeen inaan qadaa la sheegin waxaana yidhaahdeen nebigu sala allahu alayh wasalam hadduu qadaa amri lahaa waa la soo naqli lahaa qadaa hadduu waajib ahaan lahaana nebiga caddayn lahaa lianna ta'khiira albayaani fii waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmaac waayo bayaanka iyo caddaynta in la dibdhigo wakhtigay ummaddu u baahan tahay nebiga nisbadiisa inuu dib dhigaa uma bannaanayn ijmac baynay ku bannaanayn culammadii si loo marka waxaanu markaa sheegin waxay noqonaysaa wax aan waajib ahayn saas aawadeed ba bacdu ahlicilmi uu ka mid yahay shaykhulislaam ibnu taymiya iyo daa'ifo kaleba ay yidhaahdeen haddii arrinkaasoo kale dhaco qadaa waajibaya ma jiro qadaa waajibaya ma jiro saas iyadaa yidhahdeen culamada kalena qaacidadii ku dariiriyeen khata'anna waxay yidhaahdeen dee dembigay ka baajinaysaa ee qadaagii ka baajin mayso khata'u qadaagii baajin maayee dembigu baajinaya laakiin daa'ifada sida kale martay waxay leeyihiin waajib laga tegey nooca noqon mayso waajibka laga tegey haddii khata iyo nisyaan looga tago ilaaba ilaa waa in lala yimaadaa laakiin maxduurka la sameeyo ama xaaraanta la sameeyo khata ama jahli loo sameeyo ama nisyaan taasi waxay ahayd yajcalu almawjuuda kalmacduum afuritaanka la afurayna min baabi irtikaabi maxduur buu noqonayaa ee min baabi tarki lwaajib ma noqonayo calaa haada marka lagu socdo qaacidada ma khilaafsana qaacidada ma khilaafsano shaygan maxduurkee lala yimi ee khata'a loola yimi khata'an baa wuxuu ka yeelayaa wujuudahu ka cadami waana irtikaabu maxduur ee tarku waajib maaha waxyaalaha mubdilaadka ku saabsan waa saas waxaa la mida salaadda salaaddii saxaabigii mucaawiyat bnu bnulxakam salaadda gudaheedu ku hadlay mana garanayn salaadda gudaheeda inaan lagu hadlin waa sukla ummiyaah maa shaanukum tanduruuna ilay wuxuu yidhi hoyooyinkiin idinka goblantaye maxay iga soo eegaysaan muu garanayn salaadda inaan lagu hadlin markaase ii ishaareen buu ihi inaan aamuso walaakinii sakatu markii dambena markii nebigu sala allahu alayh wasalam salaadda ka baxay maa naharanii walaa ka kaharanii famaa ra'aytu qablahu walaa bacdahu mucalliman axsana tacliiman minhu hortii iyo dabadii toonna mucallim mid dadka waxbaroo ka tacliim wanaagsan ma arag ima dagaalin imana maagin imana caayin xadiidkan lama sheegin nebigu sala allahu alayh wasalam inuu yidhi salaadda qalle riwaaya qura oo lagu soo naqliyay ma jirto hadday waajib ahaan lahaydna waa la sheegi lahaa markaa saas aawadeed qaacidadan haddii aan la gudagelin laa cibrata bidanni lbayini khata'uhu qaacidadan haddaan la gelin mas'aladaas dee qaacido kalea la gelinaya marka mukhaalif lilqawaacid ma aha qowlka shaykhulislaam ibnu taymiya inuu qawi yahay waa aragtaan sheekhu waxau ihi fii sixati alacmaali bidanni iktafi iktafi ku kaaftoon fii sixati alacmaali asixitaanka camalladu asaxayaan bidanni male ku kaaftoon waxaa loo jeedaa danni haaliba wa taqtafii waad raacaysaa fi lcuquudi cuquuddiiyo mucaamalaadkana nafsalamri xaqiiqadu siday tahaad raacaysaa laakiin idaa baana ha yeeshee markuu caddaado fasaadu danni dannigu inuu faasid yahay ou yahay mid aan sax ahayn yani markaa qalad ah fa abri alxaqa beri yeel markaa xaqa bilaa ta'anin kaadsinya la'aan ku beri yeel xaal aad kaadsiya ka maran tahay inaad u kaadiso degdeg dimadaada u beri yeel milu salaati waa sida salaadda qabla an yatahara oo ruuxu tukado intaanu tahaaro qaadan ka hor yatahara bay ahayd dabeedna tadii iyo tadii ayaa la isku idqaamay laakiin wuxuu u qabay inuu tahaaro qabo falyucid isalaata ha soo celiyo salaadda in tadakara hadduu xasuusto ha soo celiyo waman naama can salaatin aw nasiiha falyusaliha ida dakaraha shardigii salaadda in la ilaawaana waxay ka dhigan tahay inaad salaada lafteedii ilowdaad ka dhigan tahay maadaama la yidhi man naama can salaatin aw nasiiha falyusaliha ida dakaraha shardigeedii oo tahaaro ah haddaad ilowdana kaannaka aad salaaddii ilowday washaku min bacdi alfaraaqi laa yadur washaku shakiga la shakiyo min bacdi alfaraaqi faraaqii cibaadada laga faaruqay dabadeed la shakiyaa laa yadur waxba dhibi maayo waalwahmu malihii daciifka ahaa ee yimaadaana ila la ismoodsiiyaana waa kadalik waa la mid waxba dhibi maayo waalwaswaasa dac waswaaska ka tag waa mafcuul muqadam ah falaa yasur cid ma farax gelinayo waswaasku adna kuma farax gelinayo cid kalena ma farax gelinayo ee uu ku xumaato gelinayo sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa cibaadadii marka la dhammaystiro dabadeed ismoodsiinta timaadda ama shakiga yimaadda wuxuu noqonayaa hayru muctabar ayuu noqonaya shakigu wuxuu ictibaar leeyaho wax laga soo qaadaa inta cibaadada gudaheeda lagu jiro falyatrax ishaka walyabni calaa ma stayqan salaadii isagoo ruuxu ku jira hadduu shakiyo shakiga ha tuuro war ma saddex baa tukatay ma labaa tukatay tirada yar ka soo qaadaya walyabni calaa ma hana ku dhiso wuxuu yaqiinsaday ou hubo inta yar buu hubaa haddaad isku qabato labaa tukatay mise saddex baa tukatay dee labaad hubtaa ka saddexaadna waad ka shakisan tahay haddaad isku qabato ma laba sujuudood baad sujuudday mise mid quraad sujuudday mid waad hubtaa ta kale waad ka shakisan tahay taaad ka shakaysantahay tuur oo mid ka soo qaad inaad sujuudday dabeedna markaa sidaa ku dhis ahlucilmiga qaarkoodna ma kala farqinayaan shakigaasi inuu yahay mid labada geesood isleeg yihiin iyo inay kala miisaan badan yihiin oo culammada shaaficiyadu ka mid yihiin waxay leeyihiin si ha u badinayo ama yaanu u badinine marba hadduu shakiba soo galay raajix iyo marjuux kuu ha yeesho ama mutasaawiyaan labada geesood ha noqdaan marlayba waxaa laga soo qaadayaa inta yar sidaasay jumhuurku leeyihiin oo shaaficiyadu ka mid yihiin shakigana waa la tuuraya laakiin culamada qaarkood waxay leeyihiin labaa loo qaybinaya labada maxaa loogu qaybinayaa haddii waxa weeye labada geesood isleeg yihiinoo aynay kala raajaxsanayn oo gees u badinaynin xadiiskaasaa lagu dejinaya falyarax ishaka walyabni calaa ma stayqan shakiga tuur yaqiintana ku dhis laakiin hadduu u badinayo si oo danniga haalibkaa uu leeyahay war saddex baad maya tukatay laakiin uu leeyahay armay laba niyu ahay malihiisa se wuxuu u badinayaa inuu saddex tukaday inta uu malaha u badinayuu ka soo qaadayaa oo markaa yaqiinta ku dhisi maayee cala danni alghaalib buu ku dhisayaa waayo axaadiis kalaa soo aroortay oo sheegaysa falyataxara aladii yaraa anahu sawaab ha u qasto kuu arkaayo inay sawaab tahay riwaayaadka qaarkood weliba waxay sheegayaan yani danniyabay tilmaamayaan wax danni la macna ah sidaas aawadeed ashaykhu alalbani kitaabkiisa tamaam lmina fi tacliiqi cala fiqhi sunna bacdi riwaayaadkaa ka miduu soo aroorinayaa dabeedna waxa uu tilmaamaya masalada inuu risaalo ka qoray riwaayaadka axaadiistaana ku ururiyey nawowina uu ku tacaqubay inuu axaadiistan ku fasiray xadiiskan kale oo yidhi isla macnun bay sheegayaan wuxuuna keenayaa bacdu riwaayaat oo danniga ku tusinaya sidaas aawadeed masalada fiqi ahaan waxaa raajaxsan in haddii markaa raajix iyo marjuux arrinku kala leeyahay sida raajixa in laga soo qaadayo ee miisaanka badan walow tiradii badnaydba ha ahaatee laakiin haddaan labada geesood kale miisaan badnayn xadiidkan kalaa ku degaya falyarax ishaka walyabni calaa ma stayqana almuhim taasi waa mas'ale fiqhiya aan u soo noqonno innagu waxaynu joognaa qawaacid alfiqhi sheekhu waxa uu tilmaamayaa wixii shaki ku saabsani haddaanu cibaadada gudaheeda dhicin ee bacdigeed dhaco oo gudihii cibaadada kuma shakin laakiin markii laga baxay dabadeed buu shakiyey shakigaasi wax ka soo qaad male wuxuu noqonayaa matruux waayo waa shakun bacda tamaami alficli waa shaki yimi markii ficilku dhammaaday dabadeed mar hadduu shakigaas yimi markuu ficilku dhammaystirmay dabadeedna wuxuu noqonayaa mid aan wax ka soo qaad lahayn waswaaskana ka tag buu ku yidhi waswasada hore soo hadallay oo hadalkeedii hore inuu qadinnay haddii qofku waswaso kasta iska raacana dee in markaa waxa weeye shaytaanku ku ciyaaraa ka dhalanaysa wuxuu haddaba shiikhu odhanayaa mas'alay culammada shaaficiyadu ka istisnoodeen oo ka reebeen masalada ay soo sheegeen oo ah shakiga imanaya marka cibaadadii laga faaruqo inaan wax ka soo qaad lahayn masaladaasi waxay tahay haddii laga shakiyo asalkii niyada ama laga shakiyo takbiiratulixraamkii waa gelistii cibaadada marka horeba la gelaayey buu ka shakiyey shakigaasi markaa waxbuu ta'siirinaya waa inuu cibaadadii dib ugu noqdaa waayo shaki tamaamkii ficilka uu ka shakiyey maahee asalka ficilkaba inuu bilaabay waa shaki uu ka shakiyey walaslu annahu lam yabda xataa yatayaqana annahu bada asalkuna wuxuu yahay dee inaanu cibaadadan markaa aanu bilaabin ilaa uu yaqiin ku ogaado inuu bilaabay markaa shakun fii tamaami alficli ma ahee waa shakun fii asli inciqaadi alcibaada guntankii cibaadadu guntantayba shaki laga shakiyay noqonaysa masaladaasi muhimadda ay leedahay daraaddeed bay uga istisnoodeen sheikhu uu yidhi culammadu shaaficiyadu muhimadda ay leedahay uga istisnoodeen uga reebeen washaku min bacdi alfaraaqi washaku shakiga la shakiyo min bacdi alfaraaqi faaruqitaanka laga faaruqay dabadeed cibaadadii laa yadur waxba dhibi maayo nadmiga waxaa waafaqaysa laa yadur oo waa la reebaya haddii la xarakeeyo nadmigaa jabaya laa yaduru la yidhahdo laa yadur wlwahmu kadalik waa mubtade khabarkii loo qadaraayo wahmiguna waa danni daciif ah oo yar weeye oo waxaa loo qaybiyaa danni haalibah iyo shaki iyo wahmi danigu hadduu raajix iyo miisaan badan yahay waxaa la yidhahdaa danni waana kii haalibka ah hadday mutasaawiyaan labada geesood yihiinna waxaa la yidhahdaa shaki sida marjuuxa ah ee daciif ay tahay in sidaa loo maleeyo ee sida kale loo badinayona waxaa la yidhahdaa wahmi sida waxa u kala saara culammada usuuliyiinta ayaa u kala saara laakiin wuxuu sheegayaa shiikhu inay fuqahadu dhammaan shaki ku wada magacaabaan ama raajix ha noqdo ama musaawi ha noqdo ama marjuux ha noqdo oo wahmi ha noqdo dhammaan iyagu waxay odhanayaan mutlaqu taradud dhammaan waa shaki sidaas waa sida mashhuurka ah waana sida imaamu nawowi uu u nisbeeyey fuqahadu inay qabaan laakiin culammada qaarkood baa tacaqubay oo yidhi fuqahada laftoodu xataa fuqahaau shaaficiya amaakinta qaarkood waa kala farqiyeen shakiga iyo wahmiga iyo danniga dannigii haalibka ahaa iyo shakigii way kala farqiyeen dabeedna abwaab badan baa la misaaliyey alaqmaar almudiica ayaa ku soo naqlinaya markaa u noqo iyo alashbaah walnadaa'ir lisiyuuti oo asalkiisii ah bilasli khud xayu yunaafi aahiru kalmaai fi lfalaati fahwa aahiru khud bilasli asalka qaado xayu yunaafi aahiru markuu aahirku ka hor imanayo yani sida haalibkii markay caaridayso asalkii ku camalfalo qaado kalmaai fi lfalaati waa sida biyihii ku sugnaa fi lfalaati meeshii cidlada ahaa ku sugnaa fahuwa aahiru biyahaasi waa aahir weeyi wuxuu halkanna sheikhu kaga hadlayaa mas'ale ku saabsan haddii daahirka iyo asalku iskhilaafaan keebaa la qaadanaya alasli waa maxay waa asalka shaygu lahaa aldaahirna waa maxay daahirku waa haalibku siduu yahay ay u badan tahay marka asalka iyo daahirku wakhtiyada qaarkood bay iskhilaafaan marka marba mid baa la qaataa marna daahirkaa la qaataa marna asalkaa la qaataa waxaanay culammadu yidhaahdaan wakhtiyada qaarkood waxaa la qaadanaya daahirkii baa la qaadanaya wakhtiyada qaarkoodna asalkii baa la qaadanaya daahirku hadduu daliil yahay oo xujo loo hayo daahirkaa la qaadanaya maalan ruux baa wax loo sheegtay mudduciyo muddo calayhi baa meeshay jooga ruuxan mudducigu wuxuu leeyahay waxaan malihide anigaa leh kii kalena uma qirin asalku wuxuu ahaa dee shaygan gacanta isagu hadduu ku hayo inuu isagu leeyahay baa asalku ahaa oo kan kale waxba aanay u sugnayn caddayn keense buu ku yidhi caddayn laba markhaati oo cadli ah mid weliba cadli yahay ayuu keensaday markhaatiyadii baa u furay markhaatiyadu waxay fureen yaqiin faa'iidayn mayso waayo macsuum ma aha oo way dembaabi karaan way qaldami karaan way ismoodsiin karaan dembi bay u badrheeri karaan iyagoo cadaalad lagu ogaa waxay faa'iidaynayaan danni haalib ah. daahirku inuu sidaa yahay waxaan in mudducigu leeyahay bay faa'iidaynaysa markhaatiyadaas ha yeeshee deliil sharciyaa dee loo hayaa in daahirka la qaato asalkii waa laga tegayaa ah inaan ruuxan waxba u sugnayn ruuxan gacan ku haynta lihina uu isagu leeyahay asalku saasuu ahaaye waa laga tegayaayo daahirkan baa la qaadanaya markan waayo daahirkii wuxuu noqday markan daliil waa sharciya albayinatu cala lmuddaci sharcan baa sidaa wax lagu sugan wakhtiyada qaarkoodna waxaa la hormariyaa asalka ayaa la hormarya maalan balle ayaa meel cidla ah ku yaalla bahalihii baa soo gelaya waa ku kaajayaan waa ku saaloonayaan dee waxay madinno iyo loofilaan u tahay inay nijaasowdo asalku se muxuu ahaa asalku wuxuu ahaa biyuhu inay daahir yihiin yaqiintii hore la ogaa almaau tahuurun laa yunajisuhu shay biyuhu waa daahiro waxba ma nijaaseeyaan daahirka soo degdegayaana wuxuu noqonayaa ee haalibka ahi inay biyahaasi nijaasoobayaan oo kharribmayaan waxaa la odhanayaa asalkii baa lagu soconaya asalkii ayaa lagu soconaya markaa sheikhu qaacidada wuxuu inoogu dhigay in marka hore asalka la qaadanayo hadduu daahirku ka hor yimaado in wakhtiyada qaarkood sida kale la qaatana wuxuu ka dhigay inay tahay istisnaa oo kale inay tahay masaa'il badan baa halkaas soo gelaysa gaaladu weelkoodu iyo dharkoodu inay nijaaso yihiin waa daahirka bimacnaa waa haalibka waayo nijaasadii iska ilaalin maayaan asalkuna muxuu ahaa waa inay ashyaadani daahir tahayba asalku ahaa alaslu fi lashyaai ahaara ashyaada waxa u asala tahaaro laakiin maadaama iyagu najaasadii ayna iska ilaalinayn alghaalibu calayhim annajaasa atanajus baa u haaliba haalibkii iyo asalkii waxaa la qaadanaya asalka alaslu baqaau maa kana cala maa kaan ilaa najaasada aynu ku ogaano wax yaqiina aynu ku ogaanno waxaa ka mida caruurta yaryari asalku waa inay daahir yihiin haalibna waxa u ah najaasadii inayna iska ilaalinayn ma la raacaya mise asalkaa la qaadanaya may asalkaa la qaadanaya waxaa la odhanayaa alaslu alطahaara najaase marka aad ku aragta haddaynay jirin waxaa la odhanayaa asalkii baa la qaadanaya guryaha yani sibirka iyo meelahaas sagxadda guryaha waxaa dhici karta najaasaad inay ku dhacaan waxaa la odhanayaa asalkaasaa la istisxaabaya la haysanayaa marmarbaa baa marka waxaa najaasa ku daadataa markaasaa laga yaabaa dee in la iska yar masmasaxo oo aan saani loo maydhin taa asalkii looga tegi maayo waxaa la odhanaya yustasxabu alaslu asalkaa la saaxiibsanaya carruurta iyo dharkooda iyo waxyaalahaasi inay daahir yihiinna imaam nawowi wuxuu ku sheegayaa sharax xadiidka nebigu sala allahu aleyh wasalam inantii umaama binti zaynab qaadista uu qaaday ee salaadda marka uu qaadaya marba dhigeeyey wuxuu odhanaya wuxuu u deliil yahay in caruurta dharkooda iyo jirkoodu inay daahir yihiin wax khilaafkeeda caddaynaya haddaan la helin bisaduhu inay daahir yihiin baa yadana xadiidkii laga qaadanaya innaha laysat binajas bisadu jiirkay cuntaa jirkanay cunaysaana dee waa afkeedu waa nijaasoobaya ila bakhtiga uu jiirki dhintay ayuu ku nijaasoobaya isla markaa ay sidaa u cuntay hadday isla markiiba weelka afka geliso waxaa la odhanayaa markaa waa nijaasi ha la maydho laakiin ahlucilmigu waxay yidhaahdeen hadday markaa baxdo oo kaa tagto oo kaa libidho oo soo noqoto in yar dabadeed oo weelkii afka ay geliso waxaa la odhanayaa waa daahir inaha laysat binajas inaha min altawaafiina calaykum altawaafaat mas bay masaladu leedahay oo afkeeda nijaasaynu ku ogaynay waa tii jiirka cuntaye weelkanay afka gelisay miyaan la odhanay najaasadii baaqi bay tahay ilaa waxa weeye aynu ogaano najaasadaasi inay ka suushay waxay yidhahdeen culammadu biyay cabbi kartaa ta kale waxaa dhici karta markaysa candhufteeda daahirin karta calaa kulli xaal asal baa shaygu lahaa asalkii hadduu lahaa wax cad oo ka guuriya mooyaane si kale looga guri maayo isla markaa najaasadii afka ay ku lahayd hadday afka geliso waxaa la odhanayaa yuqsalu linaa waayo waa nijaasoobay laakiin hadday kaa tagto kaa libidho oo ay soo noqoto oo ay afka geliso odhan maysid markaa weelku waa nijaasobay odhan maysid wuxuu sheekhu yidhi raximah ullah raxmad waynagii sheegnay in loo baahan yahay haddii la nool yahay haddii la dhintaba khud bilasli xayu yunaafi aahiru khud qaado bilasli asalka qaado xayu yunaafi aahiru markuu daahirku ka hor imanaayo asalka qaado kalmaai fi lfalaati waa sida biyihii meeshii cidlada ahayd ku sugnaa fahuwa aahiru biyahaasi aahir weeye wa kullu macruufin bicurfin intashar ka mili mashruuطin bisharcin yuctabar wa kullu macruufin wax kastoo la garanayo oo bicurfin bicurfin lagu garanayo curfigaasoo intashara faafay yuctabaru waa la ictibaarinaya waa la tixgelinayaa ictibaaran kaactibaari mili mashruuطin tixgelinta la tixgelinayo sida kii lagu shardiyey sharciga lagu shardiyey ee shardi ahaan loogu sheegay loo tixgelinayo loo ictibaarinayo kalaa loo ictibaarinayo qaacidadan hore aynu sharax ugu soo sheegnay alcurfu muxakam markaynu ka hadlaynay culammaduna qaacid ahaan waxay yidhahdaan almacruufu curfan kalmashruuti shartan shaygii la garanayey curfi ahaan lagu garanayay wuxuu la mid yahay shaygii la shardiyey oo shardinimo loo shardiyey curfigaas waxaa u shardiya waa inaanu laaxiq ahayn ee saabiq yahay ama muqaarin yahay bi hada shari saabiq waa inuu yahayoo arrinkaa ka horreeyey ama muqaarin yahayoo isla wakhtigaa uu jiro ku lamaanaa ictibaar waxaanu lahayn hadduu curfigu laaxiq noqdo oo uu dib ka yimaado hadduu dib ka yimaado wax ka soo qaad male curfigaasi ee wuxuu noqonayaa marduud buu noqonaya curfigii haddaba muqaarina ama saabiqa ayaa jiray dadka dhexdoodana waa faafan waxay noqonaysaa alcurfu muxakam isagaa lagu camal falaya waxaa laakiin u shartiya inaanu nas ka hor iman siduu sheikhuba sheegayo ee eh, hadduu nas ka hor yimaado curfigaasi wuxuu noqonayaa marduud ya curfigaasi mid la radinayaan la aqbalayn buu noqonaya hadduu nas ka hor yimaado maalan ruux baa wuxuu fuulay gaadhi kira ah gaadhigana markan hore dadka lagama gurin lacagtii ee sidaa loo fuulay markuu dhaqaaqay ama markuu xoogaa socday ama markuu meeshuu dadku doonayeen gaadhsiiyey baa lacagta laga qaadaya waa shay macruufoo la yaqaano waa sayaaraat lujra tabarrux baan isaga soo raacay ruuxa laga yeeli maayo waayo curfiga waxaa la yaqaanaa inay gaadhyadani kira yihiin milhiblaayo ma tegaysa haa dabeedna waa kore ujro inay ku qaadaan mar hadday macruuf tahay waa inuu markaa ujrada iska bixiyaa war aniga wax ujra imaydaan sheegin milablaayo ma tegaysaan baan idinku idhi haabaa igu tidhaahdeen dabeedna waan soo raacay ujrada ay weydiinaysaan maxay tahay waxaa la odhanayaa taas saa'iq maaha almacruufu curfan kalmashruudi shartan inay kira yihiin baa la yaqaanaa waxaa la mida doobi dharka maydha ayuu u dhiibtay dharkii waana macruufo waa la yaqaanaa inuu lacag ku maydho tabaruc maaha dabeedna wuxuu dharkan i maydh dee ujradii waa lagu leeyihi dawaarwale maryaha tola ayuu markaa u dhiibtay maryihii wuxu uhi qamiiskan tol ama shaarkan ii tol wahaakada waa sidii oo kale xamaam ujro lagu galo suuriyadan la kiraysto ama meelahan lagu maydho ee la kiraysto musqulaha ee la kireeyuu galay macruufna waxa aynay meeshan ujro loogu talagalay hadhow intuu iska soo baxo inu yidhaha jazaakum allah khayran dee laga yeeli maayo waxaa la odhanayaa lacagtii iska bixi maqaaxi buu yimi wuxuu ihi koob shahays shaahi baa loo keenay ama hudheel buu yimi wuxuu yidhi qada isii ya qadadiibuu dabeedna kaga saaray hadhowna deedna wuxu uhi jazaakum allah khayran dee waxaa la odhanayaa lacagtii iska bixi anigu waxbaa idinka ibsanayaa ma odhane waxaan idhi qada isiiya maxaad doonaysaa baa lagu yidhi deedna waxaa tii hilibii keen hilib baan doonaya se cajiib maaha marka waxay noqonaysaa calaa kulli xaal kullu daalika in ujradii layska bixiyo ayay noqonaysaa almacruufu curfan kalmashruudi shartan hadduu ruuxu markaa tabarruc doonayo dee inuu isagu xaaladiisa iyo waayihiisa sheegtaabay ahayd inuu yidhaha lacag ma haysto ya waan gaajoonayaa dee marka waxaan cuno isiiya haddii sidaa wax lagu siiyo dee waa ka baxday markaa ujradii laakiin isagaan waaya sheeganin oo baryootamin sida dadka kale u dalbanayaan hadduu u dalbado dee waxay noqonaysaa in lagu leeyahay yani markaa lacagtii lagu leeyay saylad sayladaha ka mida ah, waxaad ka soo qaaddaa in dollar wax lagu kala iibsado markaasaa meeshii markii badeecaddii la keenay ayaa waxaa la yidhi intaasaan kaa siistay curfiga la yaqaanana waxay tahay in dollar wax lagu kala iibsado hadhow miyaa la odhan karaa dollar afka kumaynaan dhufane lacagtan wax kaaga iibiyey somalilan bay ahayd ama lacagtan wax kaaga iibiyey riyaal bay ahayd almacruufu curfan kalmashruudi shartan yani waxa weeye shaygii curfi ahaan loo yaqaanay waxay ka dhigan tahay in shardi ahaan loo shardiyay ay ka dhigan tahay ama sharciga in lagu shardiyey ayay ka dhigan tahay waa isla halkayada oo haddii shardiga lagu dhawaaqo iyo haddii curfan loo garanayo waa isku mid haddii sharcigu nasgareeyeyna waa la mid sida loo aqbalayo sharcigu hadduu nasgareeyey ayaa hadduu shardistayna loo aqbalayaa ashyaada qaarkood baa dee sharcigu markaa uu u balreebay sida beertoo kale marka la iibiyo midhuhu yay raacaan deertii waaba markaysa markaa hadda wakhtigii la goynayay ay gaadhe dabeedna markaasaa la iibiyey xadiisku muxuu sheegaya ilaa an yashtarida almubtaacu saasuu sheegayey almuhim curfigaas waxaa shardi ah inaanu nas ka hor imanayn ee hadduu curfigu nas ka hor imanayo wuxuu noqonayaa marduud alaab ammaana abuu cid u dhiibtay alaabtii ammaanada ahayd markuu cid u dhiibtay isagoo tafriid iyo ka gaabin aan waxba samaynin oo tacaddi aan la imanin oo meesha waxaasoo kale lagu xafido uu ku xafiday ayaa dee waxaa yimi dabbaaba yimiyo gurigiiba waa gubtay ama tuug baa soo dhacay oo alaabtii alaab kaleba waa qaatay war kuu dhiibtaye waxaygii baan ka aqaanaa si waxaa la odhanayaa dee qaantaa layguma lahaa waayo muxsin baan ahaa waa samafalayy maa cala almuxsini min sabiili wa caqsuhu daalimu fasmac qiili maa cala almuxsiniina min sabiili man uudica wadiicatan falaa damaana calayh waa haddii tafriid iyo tacaddi aanu la iman qaacidadiisu waa inaan qaani saarayn tafriid iyo tacaddi ka hadhan iyadoo damaan baa ku imanaya shardiga kale loo shardinayaana waxay tahay curfigaasi waa inuu yahay curfi muntashirah oo faafay ee curfi aan faafin ee sida iyo sidaba la sheegay oo dadka qaarba si ku macaamilaan ma noqonayo curfi muctabara noqon maayo wa kullu macruufin wax kastoo la garanayo oo bicurfin bicurfin lagu garanayo curfigaasoo intashara faafay yuctabaru waa la ictibaarinaya waa la tixgelinayaa ictibaaran kaactibaari mili mashruutin bisharcin tixgelin la mida tixgelinta la tixgelinayo sida kii lagu shardiyey sharciga lagu shardiyey ee shardi ahaan loogu sheegay loo tixgelinayo loo ictibaarinayo kalaa loo ictibaarinayo ishaarat lakhrasi fi lbayaani maqbuulatun kanutqi bilisaani tilmaanta kii hadalku ku xidhnaayaan hadli karayni uu tilmaamee ishaare faraha fiiqfiiqo fi lbayaani caddaynta gudaheeda maqbuulatun fi lbayaani maqbuulatun waa la aqbalayaa fi lbayaani caddaynta gudaheeda lagu aqbalayaa kanutqi bilisaani ay qabuulan ka qabuuli nutqi aqbalaad la mida aqbalitaanka hadalka la aqbalayo bilisaani carabka lagu hadlay oo culammadu waxay yidhaahdaan alishaaratu almafhuumatu kalkalaami tilmaanta la fahmayaa waxay la mid tahay hadalka oo iminka dadka dhegoolayaasha ee faraha ku hadla dee qaar baa ishaaradooda si fiican loo fahmayaa loo garanayaa dadka qaarkoodna waa af yaqaaniin marka tilmaantooda ay tilmaamaan ay ishaaraan wax laga soo qaadaya bayaan inay tahay saas aawadee mucaamalaadkoodii waxay ku xidhan tahay tilmaamaha iyo ishaaraadkaas hadday tahay caqdiyada ay wax guntayaan iyo hadday tahay xuluulka ay wax furayaan mid walba cuquud iyo xuluul baa kala jirta cuquuddu waa maxay baycii in la gunto guurkii la gunto ijaaradii la gunto xuluulkuna waa maxay waa in marka gabadhii la furo oo talaaqu waa xuluul xuluul wey fasakhaaddu waa xuluul marka ishaaradii iyo tilmaantii qofka aan hadlaynin uu tilmaamayo ee la fahmayaa waxay istaagaysaa meeshii hadalka taquumu maqaama nutqi fii kulli mucaamalaatihi min alcuquudi walxuluul kaanikaaxi wاlطalaaqi wاlbayci wاlfaskhi wاlhibati wاliqraari wagayriha waxa waa bixiyey waa lagu ictibaarinaya waa lagu dhisaya gabadhaa waa furay tilmaantaasaa marka ay ku furmaysaa guurkaa waa aqbalay tilmaantuu tilmaamee la fahmayay ku guntamaysaa waxaa waan siiyey waa ku sugnaanaysa fatasixu minhu biishaaratih tilmaantiisay ku asaxaysaa siday fuqahadu tafsiiliyeen baabkii mucaamalaadku waa saas baabka cibaadaadka fuqahada shaaficiyadoo kale waxay yidhaahdaan hadduu ruuxu hadalku mar dambe ka xidhmay oo uu ku soo darriyey hadalla'aantani ee uu markii hore hadli jiray salaadda markuu tukanaayo waa inuu markaa dibnaha iyo carabka iyo dhaqdhaqaajiyaa sidii mid wax akhrinayo kale waa inuu afkii dhaqdhaqaajiyaa iyo dibnihii iyo carabkii iyo dhaqdhaqaajiyaa qalbigii inuu ka niyeynayo taa waa inuu ku daraa laakiin ruuxii asal ahaanba markii hore aan marnaba soo marin inuu hadlo taasi waajib kuma aha bay yidhahdeen tafsiilka noocaas ay culammada shaaficiyadu ay markaa la yimaadeen laakiin fuqahada qaarkood waajibin maayaan waxay leeyihiin waa inuu niyeeyaa qadarka wuxuu kari karana la yimaadaa masaailba haddaba laga istisnoodaa oo laga reebaa oo ishaaratul akhras ayna ka dhignayn kalaam waa saddex mas'alo oo caan ah saddexdaa mas'alo waxay tahay ruuxii aan hadalku ka soo baxayne hadlaynini salaadda gudaheeda hadduu ishaare la fahmayo wax tilmaamo salaaddii waad ku hadasho way kaa burtay cidi odhan mayso waa mas'alo mas'alada labaad markhaati haddii la yidhaahdo loo qabsado ruuxii akhraska ahaa ee aan hadalba ka soo baxaynin shahaadadiisi asixi mayso waayo shahaadadii nudqi baa loo shartiyaa allahuma ilaa inuu dee qoraal yaqaano uu qoro wuxuu ka markhaati kacaya mooyaane wuu tilmaamo waa ishaaray markhaatigii ku sugnaan maayo masalada saddexaad waxay tahay waa xinsiga hadduu dhaarto hebel ilaahay baan ku dhaartay la hadli maayo oo dee ishaare la fahmayo uu u ishaaro waad la hadashayoo waa dembowday lagu odhan maayo waayo ishaaradani kalaam lama mid aha ishaaratu lakhrasi kii hadalku ku xidhnaayo aanu ka soo baxayn tilmaantiisa waa ishaare la fahmayo fi lbayaani maqbuulatun ama ishaaradaba aad ku tacalluqsiso fi lbayaani fi lbayaani caddaynta uu wax caddaynayo uu tilmaamo wax fi lbayaani jaarkiiyo majruurka ishaaro lagu tacalluq maqbuulatun waa mid la aqbalayo qabuulan ka qabuuli aqbalaad la mida aqbalaadda hadalka la aqbalayo bilisaani carabka lagu hadlo marka fi lbayaani ishaaray ku tacalluqdaan ina alkitaaba kalkhitaabi yuqbalu lakinahu bilqasdi minhu yucmalu ina alkitaaba qoraalku kalkhitaabi yuqbalu yuqbalu waa la aqbalayaa kalkhitaabi khitaabka xaaluu la mid ahaadaa la aqbalaya ama kalkhitaabi khitaabku la mid ahaaday oo yuqbalu waa la aqbalaya la yidhaahdo waa khabar labaad laakinahu bilqasdi minhu yucmalu ha yeeshee waxaa lagu camal falayaa bilqasdi minhu waxa uu uga jeeday ayaa loogu camal falaya oo qasdi bay ku xidhantay mas'alada uu halkan sheikhu ku tilmaamaya waxay tahay waa mas'alada ah qoraalku hadalkuu la mid yahay alkitaabna master baa looga jeedaa ee maktuubu fiihi wax lagu qoray loogama jeedo waayo kataba katban wa kitaaban wa kitaabatan waa saddex masder katban waa masderka qiyaasiga ah kitaaban waa masder samaaci ah hadda kataba waxay u tahay yani masder samaaci ah bay u tahay kitaabatan waa la mid kitaab oo masdernimo looga jeedana waatay culammada badankoodu ku fasireen ama in badanoo ka midii aayadda allah uu yidhi wayucallimuhu alkitaaba walxikmata waltawraata walinjiil wayucallimuhu ilaahay wuxuu barayaa ciise alkitaaba ay ilkitaabata qoraalku baraya in badanoo culamada ka mid waxay ku fasireen alkitaabada in looga jeedo qoraalka sida wax loo qoro waayo tawraad iyo injiil inuu baraayo marka dambaa la sheegay macno kaloo ka duwan in lagu fasiro ayaa awlo ah sidaas aawoodee ibnu kasiirku tafsiirkiisa wuxuu odhanayaa aldaahir waa in looga jeedo kitaabada katabana asal ahaan waxaa loo isticmaalaa aljamcu waadammu kulminta wax la kulmiye laysu keeno ayaa waxaa la yidhaahdaa katbi yani waxa wey jamcin kulmin isku dhejin isu keenis ururin la ta'mananna fizaariyan khalawta bihi calaa qaluusika waktubhaa biasyaari shaacir qora caayayey waa kii gabay noocaasa tirinayey muraadka halka aynuga jeednaa waxay tahay waktubhaa biasyaari wuxuu leeyahay qaalintaada qodbo qodob u sameeyo yacni halkaa dambe waa inaad toshaa labada dacal intaa isu keento sidaa u tol in yar oo dee markaa uun kaadidu ka soo baxdo bannee khitha biasyaari yani waxa weye in yaroo haragaad soo jeexday ku tol xariiri waa ka odhanaya wakaatibiina wma khaطat anaamiluhum xarfa walaa qara'uu maa khuطa fi lkutubi maqaamaadkiisa waa ka ku odhanaya luqzi buu samaynaya ama alxidhaale waxaan garanayaa kaatibiina kaatibiintaasoo wamaa khatat anaamilhum xarfan farahoodu weli xaraf may qorin haddana waa kaatibiin bal carsheega wamaa khaat anaamilhum xarfan walaa qara'uu maa khua fi lkutubi waxa kutubta lagu qoranayo weligoodba may akhrin haddana waa kaatibiin wuxuu u waa khayaadiin wax tola sidaas aawadeed baa dee kii kabaha tolayey waxaa la yidhahdaa kaatib kii maryaha tolayeyna waxa la yidhahdaa kaatib waayo mid waliba jamci buu keenaya waxbuu isku toltolayaa waxbuu isku dhedhejinayaa waxbuu isu keenkeenayaa kan xuruufta isu keeniyo kelimaadka isu keenkeenayana ile marka wax la qorayo xuruuf iyo kelimaad baa la isu keenkeenaaye isaguna waa katib curfigii kan dambaa ku caanbaxay haddaba laakiin luqadii carbeeda asal ka ahayd baa sidaa loogu isticmaali jiray marka ina alkitaaba kalkhiaabi yuqbalu qoraalku hadalkuu la mid ahaaday oo siduu hadalku maqbuul u yahay ayaa qoraalkuna maqbuul u noqonayaa macnihiise looga jeedaa lagu xambaaraya oo hadduu alaaq gabadhiisii haddii alaaq uu xaaskiisii furo gabadha dadka qaarkood baa u yaqaana tuu dhalay meelaha qaarkood haddii la joogo waxaa loo yaqaanaa gabadhiisa haddii la yidhaahdo tuu dhalay ya haddaad tidhahdo nin baa gabadhiisii u tegey afka gacanta la saaraya maxaa u geeyey inanta yare u dhalay muxuu ka doona miyuu waalay marka waxa weeye ninbaa xaaskiisii u qabay ayuu wuxuu qoray heblaayo waan furay afka se kagama dhawaaqin ma furmaysaa mise furmi mayso hadduu niyeeyey inuu furaayo niyadaasi hadday la socoto way furmaysaa waayo kitaabadu kinaayay noqonaysaayo sariix ma aha kinaayadana niyaa loo shardiyaa baabu baabutalaaq baabutalaaq marka la joogo kinaaye hadduu shaygu yahay niya loo shardiya laakiin sariix hadduu yahay niyo looma shardiyo de hadduu iska faygarayay oo farbarasho uu jeedo ee aan qasadkiisu ahayn inuu xaaskiisa furo waxba ku furmi maayaan waa kaa yidhi lakinahu bilqasdi minhu yucmalu laakiin hadduu uga jeedo inuu furayey dee way furmaysaa farqina ma kala laha inay gaadho iyo inay gaadhin mujarad uu qoray ku furmaysaa hadda taasi dadka odhanaya de waxu waa qoraye laakiin wax marka aniga idhaafay ma aha yaanu ku dhaafinbe mar haddaad qasad ahaan inaad furto aad u qortay isla markaa aad qortay furantay in warkaasi uu gaadhaana shardi uma ahayn dalaaqa dhicitaankiisa masalada waa in lagu baraarsanada waayahay marka waxa weeye niya ayuu u baahanayaa baabutalaaq ma kala joogo wuxuu yidhi ina alkitaaba qoraalku kalkhitaabi khitaabku la mid ahaaday ama yuqbalu waa la aqbalayaa kalkhitaabi xaaluu khitaabka la mid ahaado mushaabihan lilkhitaabi uu ahaadaa la aqbalaya ama la yidhaahdo kalkhitaabi khitaabku la mid ahaado yuqbalu waa la aqbalayaa ama yuqbalu waa la aqbalaya khabar labaad laga dhigo laakinahu bilqasdi minhu yucmalu kalkhitaabi haddaad khabar ka dhigto yuqbalu inaad xaalaysaana kuu bannaan sidaa macnaheedu waxay noqonaysaa ina alkitaaba qoraalku kalkhitaabi hadalku la mid ahaaday lagu hadlo yuqbalu xaal la aqbalaayo ayuu hadalka la mid ahaaday laakinahu bilqasdi minhu yucmalu halkan sheikhu wuxuu yidhi madhabkii kuufigan ku socday buu odhanaya mar hore wayn soo maray oo dee sidii zamaqshari w inagii minta tabciidyadaa marnay ya bacdulikhwa waxbay yidhahdeen sida kaleba macnuhu sax buu ku noqonayaayo haddii sidiisa loo daayo oo la yidhaahdo minta tabciidyadii waa xarafkii waxay noqonaysaa uun macnuhu inuu kii la mid yahay oo wuxuu macnuhu u dhacayaa wa min ma'aakhidin lahaa wa ma'aakhidin meelo laga soo qaatuu ka mid ahaaday ma'aakhiddaasoo lahaa qawaacidulfiqiga u sugnaatay alusuul asaladu marka ma'had maadaama mawdicu akhdin ay tahay oo ma'aakhid lagu jamciyey mawdiculahdigii u sugnaaday qawaacidulfiqigu waa usuulka wa ma'aakhidin meelo laga soo qaatuu ka mid ahaaday mawaadicu akhdin maaakhiddaasoo lahaa qawaacidulfiqiga u sugnaatay alusuulu usuulku oo aad mubtadihii ka dhigto usuulka macnuhuna isla kiibuu noqonaya laakiin halkan sheikhu wuxuu yidhi bilqasdi jaarkaa iyo majruurkaa naaib faacil baan hadda uga jeedaa basriyiintuna waxay qabeen naaib faacil taqadumi karo oo sidaan faacilku u taqadumi karin baan naaib faacilkuna u taqadumi karin laakiin wuxuu odhanayaa shiikhu daruura ahaan ayay bannaantay inuu taqadumo sida faacilka in la hormariyaa daruuro ahaan u bannaan tahay waa cajiib waana bannaan tahay hadduu daraf iyo jaariya majruur yahay oo hadduu mar majruur yahay xarfu jar asliina galay dee mubtade inuu noqdaa dee ma suuragal aha waxaa loo diidaya faacilku inuu taqadumaana waxay ahayd si aanu ugu iltibaasin oo aan ugu dhehigelin mubtadihi calaa kulli xaal wuxuu leeyahay daruuran u isticmaalay hadda bilqasdi oo naa'ib faacil mutaqadima lakinahu bilqasdi minhu yucmalu lakinahu yucmalu ha yeeshee waa lagu camal falayaa kitaabkiiiyo qoraalkii bilqasdi minhu waxa looga jeedaa loogu camal falayaa haddii looga jeeday alaaq looga jeeday alaaqii buu noqonaya haddii laqwi looga jeedayna dee laqwi buu iska noqonaya kitaabkana waxaa looga jeedaa qoraal cad oo bayina loo jeedaayo in hawada wax lagu qoro ama in biyaha wax lagu qoro taasoo kaleo de waxba ayna ka muuqanayn muraadku ma aha ee muraadku wuxuu yahay alkhau lbayin wa kullu maa yahbutu bilburhaani fadaka kahaabiti bilciyaani shay kastoo ku sugnaaday bilburhaani bayino ku sugnaaday iyo caddayn fadaaka kahaabiti kaasi wuxuu ahaaday sidii kii sugnaaday oo kale bilciyaani aragga ku sugnaadu la mid ahaaday shaygu hadduu bayino muctabara ku sugnaado iyo markhaatiyaal waxay ka dhigan tahay sidii shay mushaahadoo la arkayo wixii arag ku burhaankana hadda waxaa looga jeedaa bayinada si isaguba caddaynaayo ashahaadatu lmuctabara waxaase ha ahaado bayinada ku sugnaanaya ama cibaado ha noqdo sida bishii ramadaan baa bilatay sida markaa bishii shawaal baa bilatay ama ha ahaato markaa nikaax ha ahaato ama bayc ha ahaato ama jinaaye ha ahaato wax kastoo bayino ku sugnaaday waxay ka dhigan tahay sidii wax maxsuusoo la arkayo kale ka dhigan tahay kulludanna waxay tahay mubtada weeyi waxay ka duwan tahay buu shiikhuu yidhi kulamaada markaa la yaqaano oo iyadu markaa ismu shardi aan waxba jasminayn ah waa ka duwanta marka qoraalka marka la qorayana tanna maada iyo kulliga waa la kala fasliyaa tan kale laakiin waa laysku xidhaa kulama waa laysku xidhaa mas'alana carabiya ku saabsanna shiikhu waa baraarujinayaayo kulamaada ismu shardiga looga jeedo waxa uu tilmaamayaa laba goor in la soo celiyaa inay halad tahay oo hadda waxaa markaa badatay buu yidhi mucaasiriinta agtooda inay yidhaahdaan kullamaa cadumat mashaqatu lmar'i kullamaa caduma hawaabuhu oo kullamaaba laba goor la soo celinaya taasi weji ma laha buu odhanaya weji saxa ma laha walaa araa lihada takraari wajhan saxiixan waana siduu u sheegay xoogaa cibaaradu khafiifinaya oo dee waqhtiyada qaarkood ba mashaayikhda qaar isticmaalaan allua darija ay ku isticmaalaan marka tacbiirka saasuu ladifayaaye weji ma laha saas aawadeed lama soo laba gorceliyo kulamaa adaaa lahum mashow fiihi kulamaa awqaduu naara lilxarbi adfa'aha allah kulamaa laba goor lama soo celin wa kullu maa kii kastoo yahbutu bilburhaani bayino ku sugnaaday iyo shahaado muctabara fadaaka kahaabiti kaasi wuxuu ahaaday sidii kii sugnaaday bilciyaani aragga ku sugnaaday ciyaan waa masderkii caayana caayana ciyaanan waa mucaayanata waalxukmu fi lwujuudi waalcudmi tabic cilatan ilaa maa tacabudan wudic walxukmu xukunku fi lwujuudi walcudmi tabic tabica wuxuu raacay cilatan ciluu raacayaa fi lwujuudi joogitaanka waa ku raacaya waalcudmi waayitaankana waa ku raacaya labada mid walba ilaa maa wudica tacabudan wixii tacabud loo dhigay mooyaane wixii kale xukunku cilladu la wareegaya wuxuu ku tilmaamaya un qaacidadii usuuliga ahayd ee culammadu ay tilmaami jireen alxukmu yaduuru maca alcilati wujuuda wacadama xukunku ciladuu la wareegayaa joogitaan iyo maqnaanshaba oo hadday ciladu joogto waa la joogayaa hadday ciladu maqan tahayna waa la maqnaanayaa hadday baaqato waa la baaqanaya cillada iyo sababtana xidhiidh baa ka dhexeeya marka culammadu waxay yidhaahdeen cumuum iyo khusuus baa udhexeeya mutlaqa culamada qaarna waxay yidhahdeenba waa bimacnan lakiin sida saxiixa waa sida hore wa cilatun turaadifu sabab walfarqu bacduhum ilayhi qad dahab cilladu sababtay fan gashan tahay oo muraadif u tahay bacdi culammada ka midina in farqi u dhexeeya ay kala duwan yihiin bay ku tageen waayo cilladii munaasabaa loo shartiyaa sababtiise munaasabo looma shartiyo yacni cilladii haddii la waayo xukunkii waa la waayaya cilladii haddii la helo xukunkii waa la helayaa cilada iyo xukunkaasi waa isdaba wareegayaan marka waxa weeye tacriifka ciladuna waa alwasfu alaahiru almundabidu almucarifu lilxukmi waa wasfi daahir inuu khafi noqdaa ma suuragala ah. oo mundabidoo xadaysmaya inuu wax iskhilkhilaafayo noqdaa ma suuragala ah. oo almucarifu lilxukmi xukunkii ku garansiinaya inuu joogo kaasaa waxaa la yidhahdaa cillo waa sida iskaarkoo kale weeyi iskaarka ama sakhraamintu waxay tahay waa cillo marka mar kastoo sakhraaminta la helo xukunkii taxriimka ahaa waa la helaya khamriga mar kastoo la waayena xukunkii taxriimkaha waa la waayaya khamriga hadduu khaloobo iskii khal u noqdo dee iskaarkii meesha waa ka baxo waa la waayey mar haddii sakhraamintii wax sakhraaminayay la waayana alquwa almuskira wuxuu noqonayaa xalaal iskii hadduu khal u noqdo wixii tacabud loo dhigay cillo la wareegi maayo cillo kuma xidhna ee haddii arrinku tacabudi yahay wuxuu noqonayaa in sidaasuun loola yimaado waayo macquululmacnaa ma aho cillada sidaa loo yidhi iyo macnaha loo yidhi garan mayno bes waa in sidaasuun loola yimaadaa marlayba waalxukmu xukunku tabica waa raacay cilatan cilla ayuu raacay filwujuudi joogitaanka waa ku raacaya waalcudmi waayitaankana waa ku raacaya ilaa maa wudica tacabudan kii la dhigay mooyaane tacabudan ay litacabudin tacabud loo dhigay waalficlu in yasbiq wujuuda asababi fadaka laqwun kownuhu lam yuxsabi faman yuطalliq qabla caqdin lam yaqac aw yatasaraf qabla milkin imtanac waalficlu ficilku in yasbiq hadduu ka hormaro wujuuda sababi sababta joogitaankeeda fadaaka laqwun kaasi waa laqwi oo wax ka soo qaad ma leh kownuhu lam yuxsabi kaanadani waa taamo kownuhu ay wujuuduhu jiritaankiisu waduu tamaamin ma birafcin yaktafi lam yuxsabi lama xisaabsanayo lama tirsanayo faman yualliq kii fura qabla caqdin guntin guur ka hor kii fura oo yidhaahdo heblaayo way iga furantay gabadhaan u guursanba laakiin dib buu ka guursaday alaaqa markuu iqaacinayo ridayana maba qabinba gabadhan lam yaqac ma dhacayo alaaqaas aw yatasaraf ama ku tasarufa shay qabla milkin milki ka hor uu mulkiyey ka hor ku tasarufaa imtanac wuxuu noqonayaa midaan suuroobayn tasarufkaasi oo aan soconaynoo dhacayn ayuu noqonaya waqad yubaaxu shayu waa dhacdaa in shayga la banneeyo in taqadama hadduu ka hormaro calaa wujuudi sharti shardiga helitaankiisa hadduu ka hormaro in la banneeyaa dhacda fii man xatama ay fi ladii kii inxatama waajibay gudihiisa shaygu inuu shardigiisa ka hormaro waa dhacdaa mar haddii aslu wujuub ku sugnaado kama yucajilu waa sida kii qadimaayoo hormarinayay azakaata zakada hormarinayay qabla maa yaxuulu xawlun inta aan xawl soo wareegin oo sannadku aanu soo wareegin ka hor oo xilliga xilligiisa aynay gaadhin goorta mulkiyey min nisaabin tamama nisaab uu dhammaystiray dabadeed intaan xawlku soo wareegin ka hor oo xilliga xilligiisa aynay gaadhin hadduu zakada hormariyo kale weeye tusaalaheedu halkan wuxuu inoogu sheegayaa laba mas'alo labadaa mas'ale uu sheegaaye afarta beyd ka cabiray asheekh ibnu cuthaymiin isagu wuxuu ku cabiray hal beyd buu ku cabiray wa alqi kula saabiqin lisababih laa shartihi fadri lfuruuqa wantabih ilqee oo tuur kulla saabiqin lisababih mid kastoo sababtiisii ka hormaray laa shardihi wixii shardigiisa ka hormaray ha ilqaynin ee sababulwujuubku ama sababulxukmigu joogay fadri lfuruuqa farqiyada garo u dhaxeeya sababtiiyo shardiga wantabih baraarugsanow markaa shaygu hadduu sababulxukmigii ka hormaro wuxuu noqonayaa mulqan buu noqonaya mid baatilan waxba laga soo qaadayn buu noqonaya laakiin hadduu sababtii aanu ka hormarin ee uu shardigii ka hormaro sababulxukmigii se joogo wuxuu noqonayaa muctabar ayuu noqonayaa cala sabiil miaal arrinka ku saabsan dhaarta qofku markuu dhaarto dhaartii u dhaartay iyadoo jirto ayaanu intaanu dhaarta ku dambaabin ka kafaara guday waa asaxaysaa sababulwujuubkii gudka waajibinayay waa la yimi oo dhaartii waa dhacday laakiin shardigii baa maqanoo xinsigii ah way ansaxaysaa man xalafa calaa yamiinin fara'a hayraha khayra minha falyati aladii huwa khayru walyukafir can yamiinih riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku soo arooray cagsiga falyukafir can yamiinihi walyati aladii huwa khayr sababulwujuubkii maadaamuu joogo oo shardigun laga hormariyey waa ansaxaysaa laakiin hadduu yidhaahdo dhaartan dhaaran doonaan ka kafaaro gudayaa oo kafaaradii uu sii bixiyo deedna dib ka dhaarto xoolaha uu qadimay kafaara gud ma u noqonayaan maya uma noqonaya hadduu yidhaahdo heblaayadaan guursan doonaan sii furayaa oo yidhahdo way iga furan tahay dabeedna uu dib ka guursado ma furmaysaa maya mar hadday sababtiiba ka hormartay ma furmayso idaa nakaxtum lmu'minaati uma طallaqtumuhuna min qabli an tamasuuhunna marka aalaaq bacda nikax buu dhacaa laakiin qabla nikax ma dhaco hatii xadiis lagu soo wariyey alaaq nikax ka horeeya ma jiro ka hormaraya alaaqu kama yani nikaaxa dambeeya zakadii hadday ku waajibto waajibnimadii ku sugnaatay laakiin shardigii xawalaanulxawl baa weli dhiman waa sii qadimay zakadii waajibnimada zakadani ku waajib noqonaysayna waxa u sharti ahayd xawalaanulxawl xilliga xilligiisa inay gaadho wakhtigu nisaabka mulkiyey dee way ansaxaysaa xadiisna waa leedaho xadiiskii cabbaas baa ku soo arooray ya hadduu laakiin yidhaahdo xoolaha seke goyska ee aan mulkiyi doono xoolo badan baan rajaynayaaye baa sekadoodii sii bixinaya ma ansaxaysaa maya waalqi kula saabiqin lisababih laa sharihi fadri lfuruuqa wantabih halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk